بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaa dhex noo maraysoo gebagaba aanu maraynay silat ibnu ninka marka lagu magacaabo iyo taariikhdiisa inta aroos la geliyey iyuu habeenkii oo dhan salaad u taagnaa gabadhiina waa ku daba xiratayoo salaadii bay markaa la tukanaysay ilaa subaxii beriyey ilaa waaga markaa uu beriyey intaa kadibna wuxuu kala xasuustay kulaylkii iyo gurigii raaxada lahaa nin awaah ah keliya ma ahayne wuxuu ahaa faris ama nin geesiya saasoo kale ayuu ahaa nin seeftiisu ay adag tahay xooggiisu uu daran yahay xaaladaasaa markaa noogu soo dambaysay falamaa carafat qallamaa waxaa yareed carafad inay aqoonsatay walaakin dheh ama walam yakun ma uusan ahayn sillat ibnu ashyama awaahan mid awaah ah oo cabsi badan keliya awaaban mid soo noqosho badan caabidan cibaado badan zaahidan zahdi badan faxasbun keliya wainamaa kaana waxaa u dheeraa ilaa daalika arrintaa inuu ahaa faarisan geesi mujaalidan mujaalid ahoo qawi ahoo xoog badan oo adag wa batalan mujaahidan badal iyo naftii hore mujaahid ah faqallamaa carafad ee yareed inay aqoonsato saaxaatu lqitaali goobaha dagaalka kamiyan geesi ashadda ka daran minhu asaga xaggiisa ba'san xagga baaska iyo xoogga ow aqwa ama ka xoog badan nafsan xagga nafsadda ow amdaa sayfan ama ku dagaalid badan oo kaga socosiin badan sayfta xataa hadaa ilaa uu noqdo ilaa ay ahaadeen quwaadu lmuslimiin muslimiinta abbaanduulayaashooda yatanaafasuuna inay ku tartamaan fii ijtidaabihi soo jiidashadiisa ilayhim xaggooda nin kastoo qaa'id ah oo ciidan hoggaamiya wuxuu jeclaa inuu ashyam uu ciidankiisa ka mid noqdo wasilat sillat ibnu kullun ku kasta oo minhum quwaaddaa ka mid ah yuriiddu wuxuu doonayay an yadfara bihi inuu ku guulaysto fii caskarihi ciidankiisa liyatifa suu markaa u gurto bifadli shajaacatihi geesinimadiisa dheeraadkeeda annasra guul alkabiira oo weyn alladii kaasoo yatmaxu ilayhi uu u hanqaltaagahayey guushaasuu tamaxa u samaynahayey uu u hanqaltaagayay xaggiisa inuu sababtiisa ku helo rawa jacfar ibnu zayd ayaa qaala wuxuu yidhi oo laga wariyey kharajnaa waan baxnay fii qaswatin duulaan wa waxaana nala jiray oo micigeenaha silat ibnu ashyama iyo wa hishaam ibnu caamir falamaa markii laqiinaa aan la kulannay alcaduwa cadowgiina ambaraa waa jeexay ama way jeexeen labadoodii silatu iyo wa saaxibuhu saaxiibkiisaba min sufuufi lmuslimiina muslimiinta safafyaalkooda ayay dhex jeexjeexeen waa wagala waxay gudaha u galeen fii jumuuci alacdaa'i cadowga jumuciisii kulankiisa tacnan birimaaxi turidaan ay ku durayaan warar iyo wadarban bisayfi xataa ahara ilaa ay raad ku reebtay ilaa aharaa ilaa ay saamaysay fii muqadamati aljeyshi ciidanka hortiisa ciidankii ay gelaayeen dadkii horta ahaa ilaa ay gaareen ablaqa alahari saamayntan u xeel dheer faqaala bacdu quwaati alcadow cadowga ee hoggaamiyaalkoodii qayb ka mida ayaa libacdin qaarka kale waxay u dhaheen rajulaani laba nin oo min jundi almuslimiina muslimiinta ciidankooda ka mid ah miya anzalaa dejiyey binaa annaga haadaa arrintan kullahu dhammaan mashaakilkan iyo jabkan dhan iyo heerkan hadda aan gaarnayna gaarsiiyeen ma laba nin oo muslimiinta ka mid mida ah, fa kayfa low qaataluuna jamiican say arrintu noqonaysaa hadday dhammaantood nala dagaalamaan waan sii baaba'aynaayo inziluu dega calaa xukmi lmuslimiin muslimiinta xukunkooda wadiinu u hoggaansama lahum ayaga biaacati ateecitaan wa fii sanati sita wasabiin sannadii toddobaatan iyo lixaad ee lilhijra kharaja wuu baxay sillat ibnu ashyama fii khasaatin duulaan lahu asaga u sugnaa maca ljuyuushi اlmuslimiin muslimiinta ciidankoodii buu la baxay almutawajihati ee u jihaysnaa ee u socday ilaa bilaadi maa waraa'a annahri bilaadaa bay u socdeen oo maa waraa'a ah wa kaana bisuxbatihi waxaa la suxbay oo la saaxiiboo raacay ibnu wiil oo lahu asaga uu dhalay falama altaqa aljamcaani labadii ciidan markay kulmeen waxamiya uu kululaaday watiisu lmacrakati duulaankii dagaalka jikamuufadiisii tinaarkiisii macnaha uu xoog u horay baa loola jeedaa qaala sillatu ayaa liibnihi wiilkiisii wuxuu ku yidhi ay bunaya wiilkaygiiyow taqaddam hormar wajaahid gal dagaalka acdaa'i illaahi cadowga alle xataa intii axtasibaka cinda aladii aan kaaga ajir xisaabsado macbuudkii agtiisa laa tadiicu ayn dayacmayn cindahu agtiisa alwadaayicu wadaacooyinkii ammaanooyinka aan ku dayacmaynin agtiisa aan kaaga ajir xisaabsade faاnطalaqa wuu tegey alfataa shaabkii ilaa qitaali اlcaduw kamaa yanطaliqu الsahm sida uu sahmiga uga baxu uga taga can ilqawsi qaansada wamaa zaala kii yaraa kama uusan suulin yuqaatilu inuu dagaalamo xataa khara ilaa uu dhacay sariican asagoo legdoon shahiidan shahiidna markaa ah famaa kaana ma ahaanin min abiihi aabbihiina ilaa an madaa inuu dhaqaaqay uu ka daba orday calaa ifrihi raadkiisuu ka daba tegay wadalla aabbo wuxuu noqday asaguna yujaahidu mid dagaalamaya xataa tawa ilaa uu ahaaday asagana ama uu ku dhacay shahiidan asagoo shahiida ilaa janbihi wiilkiisii dhinaciisa falammaa balaqa markii ay soo gaartay nacyuhumaa khabargeeriyaadkoodii albasrata magaalada basre ay timid itajahad waxaa soo aaday itajahat الnisaau dumar baa waxay soo aadeen ilaa mucaadata alcadawi waayo mucaada alcadawiya ninkeeduna waa ninkaa la dilay wasilat ibnu ashyam wiilkaana ayadaa dhashay dumarkiibaa xaggeeda soo aaday liyuwaasinaha say u xiriiriyaan ay ugu tacsiyeeyaan macnaha faqaalat lahunna waxay ku diri dumarkii yimid in kuntunna haddii aad tihiin ji'tunna kuwa iigu yimid oo u timideen litahni'anii litahni'atii tahniyayntayda inaad ii tahniyeysaan haddaad iigu timideen fa marxaban bikunna soo dhowaada bay tidhi soo dhowaan baa idiin sugnaatay amaa idaa kuntunna haddiise aatiin qad ji'tunna kuwa iigu yimid ligayri daalika arrintaa waxaan ahayn iyo baroor iyo oohin iyo wax kale farjicna iska laabta wajuziitunna khayran khayr ha ladinku jaasiye nadar allah ilaahay ha iftiimiya haadihi alwujuuhu nabiila wejiyaalka nebiiladee wan wanaagsan alkariimatee sharafta leh wajazaahaa ilaahay ha uga abaalguda can ilislaami islaamkii waalmuslimiina muslimiintaba khayran wanaag waayo famaa carafa taariikhu اlinsaaniyati taariikhda insaaniyadaa laguma arkin weli atqaa minhaa wax ka taqinimo badan walaa anqaa kana saafinimo badan ama kama nadiif badan cumar ibni cabdilcasiis silat ibnulashyam baan meesha oga baxnay qisadiisa waxaanu gelaynaa taabici ku xiga oo lagu magacaabo cumar ibnu cabdilcasiis waqfaatun alaaatun macahu waqafaad iyo isdul istaagid saddex waqafaad oo asaga uu lahaa cumar ibnu cabdilcasiis waa markii saddexaad ee markaa uu soo laabto kaana cumar ibnu cabdilcasiis cumar ibnu cabdilcasiis wuxuu ahaa xasana alkhalqi wاlkhuluqi nin akhlaaqdiisa iyo khuluqdiisuba ay wanaagsan tahay waafir alcilmi cilmi ballaaran leh buu ahaa cilmi badan faqiiha الnafs nafsadiisuna ay faqiih tahay awaahan muniiban nin awaah ah alla ka cabsi badan buu ahaa muniiban muniib ahoo soo noqosho badanoo ilaahay u towba keena addahabiy imaamu dahabi ayaa markaas sidaa yidhi sidaa darteed cumar ibni cabdilcasiis waxaa lagu tiriyaa khulafada koodii shanaad bay dhahaan ee culimmada gobol ka mid ah sidaa darteed ayaa cumar ibnu cabdilcasiis mawaaqiftiisii faraha badnaad iyo waqafaadkiisa waxay suuro gashay markii saddexaad inuu markaa noo soo laabto qisadiisa marka nin noocaasuu ahaa alxadiidu xadiidka ka sheekaynta laga sheekeeya can ilkhaliifati khaliifkii adtaabiciy taabiciga ahaa waa cumar ibni cabdilcasiis xadiidun waa xadiis iyo sheeko oo shujuunin noocyo u saaxiib ah noocyo ayay markaa u saaxiib tahay alwaan iyo funuun waa sheeko u saaxiib ah fa anta adigu laa takaadu sigi maysid tulimu inaad u dhaqaaqdo oo aad guda gasho ama aad u dummato bisuuratin suurad oo min suwari xayaatihi noloshiisa cabcumar ibn cabdilcasiis suurooyinkeeda ka mid ah alfadati ee kelida ah macnaha ayadoo kale aan la arkin xataa tuslimaka ilaa ay kuu sallimtay kuu dhiibto maahane ilaa ukhraa mid kale oo akara bahaa'an ka iftiin badan xagga bahaaha iyo iftiinka uga badan markaad suuradba soo qaadood fiiriso oo aad akhriso waxay kuu sii dhiibaysaa mid kaloo ka iftiin badan waaqnaa ka badan ruwaa'an xagga aragtida wa abcada kana fog oo uga sii aad fog badan ta'fiiran xagga raadaynta iyo saamaynta qiso kasta qisadeeda kaley kuu dhiibto way ka saamayn badan tahay way ka aragti fog tahay wayna ka iftiin badan tahay walaqad kunnaa waxaannu ahayn ra'aynaa kuwa soo arkay filkitaabi kitaabkii assaabiqi ee horeeyey alaaan saddex waxyaabood oo min suwari xayaati noloshii qaabkii nolosha ahaa qaab nololeedkii khaamisi raashidiina raashidiinta koodii markaa shanaad fatacaal kaalay haddana nancamu aan ku nimcaysanoon ku raaxaysana al'aana haddana bialaain ukhra bialaain saddex ukhara oo kale oo laa taqilu aan ka yareen can saabiqaatiha kuwoodii kuwoodii tegey saddex kale oo aan ka yareen kuwii tegey ta'alluqan xagga iftiinka wa wadaa'atan iyo xagga iftiinka isku macno dhow yihiin xagga iftiinka iyo xagga nuurka saddex aan ka yarayn oo kale kuwii tegey haddana aan ku nimcaysanayn ama suuratu اluula suurada koowaad fayarwiihaa laka waxaa kuu warinaya dukayn ninka lagu magacaabo dukayn ibnu saciid addaarimiyu dukayn bin saciid addaaramiyu ninka lagu magacaabo waa axadu shucaraa shucarada mid ka mid ah waayo nimanka gabayaasha ah ee abwaaniinta ah midkood ah kuwaasoo arrujaazi shicirka aad ugu dheereeya albudaati shicirka ku fiicane aad u habeeya ninka noocaa ah ayaa noo warinaya fa wuxuu oranayaa ninkaa ama uu yidhi imtadaxtu waxaan ammaanay cumar ibni cabdilcasiis imtadaxtu waxaan ammaanay cumar ibni cabdilcasiis baan ammaanay yowma yowma maalin kaana uu ahaa waaliyan mid waali iyo barasaaf ka ah cala almadiinati magaalada madiina cumar ibni cabdilcasiis ayaan ammaanay ilan dadka shucarada iyo inta badan waxay ku dheereeyaan inay ammaanaan ragga noocaa ah dadka walaadda iyo dadka madaxda iyo dadka xaaladoodu saa ay tahay shicirun bay u qabtaan iyo gabay markaasay ku soo saarayaan gabaygooday ku cabbirayaan wanaaggiisa qiimihiisa waxa markaa uu yahay marka cumar ibnu cabdilcasiis buu ammaanay ayaan ammaanay maalin kaana asagoo waaliya waali iyo madax ka ah cala almadiinati magaalada madiina fa amara lii kolkaasaa wuxuu ii amray in lay siiyo bikhamsata cashara bikhamsa casharata shan iyo toban naaqatan halaab oo min karaa'imi alibili geelkanoo fiicfiican ah waa inta ujeeddadoodu ay tahay intaas intaasuunbay u ammaanaanoo inay carad iyo xoole adduun ku xidhaan markaan ammaanay buu shan iyo toban halaad oo geela u fiicfiican ah ayuu ii amray in lay siiyo falammaa markii sirna ay ahaadeen geelii fii yadii gacantayda ay ku sugnaadeenna ta'ammaltuhunna waan fiirfiiriyey buu yidhi ta'ammaltuhunna waan u kurgalayoo waan fikiray oo aad baan uga fikiray geelkaafan wanaagsan faraacanii waxaa isoo soo oo aad ii wariiriyey oo cabsi geliyey mandaruhunna aragtidooda daymadooda aad bay u fiicnaayeen geeluhu wakarihtu waxaan nacay an amdiya inaan la soo dhaqaaqa bihinna ayaga waxdii keligay fii fijaaji alardi arlada jidkeeda iyo waddooyinkeeda inaan la soo maro taa aad baan uga cabsaday buu yidhi waan nacay wakarihtu waxaan nacay an amdiya inaan la soo mara bihinna shan iyo tobankaa halaad waxdii anoo keligay ah fii fijaaji alardi arlada waddooyinkeeda khawfan calayhinna anoo uga cabsanaya amaa jidgooyo iyo wax jidka kaaga dhaca xoolaha amay kugu soo bambaxaan walam taib way tiib noqon weysay oo way ku fiicnaan weysay nafsii nafsadaydana bibaycihinna inaan iibiyo waa shan iyo toban halaadoo aan laga sabri karin inaan gadana naftaydaa ku fiicnaan weysay inaan soo kaxaysta keligii oo jidka la soo marana way ii cuntami weysay wa fii maa waqti ana anigoo kadaalika sidaa ah qadimat waxaa soo galay calaynaa korkeena waa madiine rufqatun jamiica nagu soo gashay koox tabtaqii doonaysay asafara inay u safarto naxwa diyaarina diyaarteena iyo meelihii aan degganayn dhankeeda oo fii nejdin magaalada nejid ah fa fasa'altuhum waxaan su'aashay assuxbata inaan raaco aan idin raacaan idhi faqaaluu waxay ii dhaheen marxaban bika soo dhowow wanaxnu annaguna nakhruju alleyla caawaanu baxaynaaye faacidda nafsaka nafsadaada diyaargarayso oo u diyaargarow lilkhuruuji macanaa inaad nala baxdo ogow haddaba caaba inaan safarnahaye diyaargarow famadaytu waxaan soo aaday ilaa cumar ibni cabdilcasiis muwadican saan u sagootiyo ilaa nin la halmaami kara mee shan iyo toban halaad buu siiyey bal inaan soo sagootiyaan ugu tegey fa faalfaytu waxaan helay oo aan ku arkay fii majlisihi majliskiisa meeshuu fadhiyey shaykhayni laba oday laa acrifuhumaa aan garan waayey laba oday oo aan garan waayoonan aqoonin baa la fadhisay falammaa hamamtu markii aan damcay bilinsiraafi inaan soo gadoomo iltafadta ilaya waxaa isoo eegay cumar wa qaala wuxuu ii yidhi yaa dukaynu dukaynow inna lii waxaa ii sugan aniga nafsan naf tawaaqatan tawaaqa ah, khayrka aad u jecel nafraqaabo ahoo khayr jecel ayaa ii sugnaatay cumar baa yidhi fain carafta haddaad ogaata annanii anigu balaqtu inaan gaadhay akara mimaa ana fiihi اl'aan waxa hadda aan ku suganaya wax ka sareeya hadaan sii dalaco ilaa hadda waa waa barasaaf keliya haddaan meel jaga sare gaaro haddaad ogaatood maqasho fa'tinii ii imow walaka minii waxaa xaggayga aad ku leedahay albiru waalixsaanu wanaag ii samafale wax kalaan ku sii siin doonaaye haddaad ogaato inaan kor noqday ii imow buu yidhi faqultu waxaan idhi buui nin khatar buu ahaa ashhid lii barqaati ii samey waaye bidaalika arrinta ayuha alamiir inaad idhahday ii imow waxbaan ku siinayaa biri ixsaane ii markhaati samey faqaala wuxuu dhahay cumar ibn cabdilcaziiz ushhidu allaha tacaala calaa dalika allan markhaati kaaga dhiga subxaana watacaala ushhidu اllah ilaahay baan markhaatiyeeyey tacaala sarreeye calaa daalika arrintaa faqultu waxaan idhi buu yidhi wa min khalqihi ilaahay gartaye khalqigiisana iiga samay waayahe dad waxaan rabaa aan qabsado hadhow markhaati aan ka dhigtee faqaala wuxuu yidhi cumar haadayni shaykhayni labadan oday ayaa markhaati ku ah fa aqbaltu waan soo qaabilay calaa axadihimaa midkood labadii nin baan mid saa u fiiriyey buu yidhi wa qultu waxaan idhi biabi aabbee io anta adigay wa ummi hooydee baan kuugu furanaaye qul lii ii dheh oo ii sheeg masmuka magacaa xataa acrifaka ila ku aqoonsado ilaan wax uu hubuu rabaa magacaaga ii sheeg buu yidhi aan ku ogaade faqaala wuxuu yidhi saalim ibni cabdillaahi ibni cumar ibn khaaab baa la yidhaahdaa failtafattu waxaan eegay eh, faltafattu ila alamiiri amiirkaan fiiriye marka wa qultu waxaan ku idhi laqad istasmantu ashaahidu raalli baan ku hay waay macnaha waan damaanaad noqday istasmantu waxaan ku qancay oo aan raalli ku noqday ashaahida shaahidka haddiiba saalim ibnu cabdillaahi ibnu cumar ibn khadaab uu yahay qalaaska daba hadal ma laha uma nadartu waxaan eegay ila shaykhi alaakari odaygii kale waqultu waxaan idhi waman anta adiguna yaa tahay juciltu fidaaka juciltu ha lagu yeelo eh, juciltu fidaaka furashadaada ha layga yeelee yaa tahay adigana fa qaala wuxuu i yidhi abuu yaxya abuu yaxyaan ahay mawla alamiiri amiirka mawlihiisa ani amiirka cumar ibn cabdilcasiisa bii xoreeye buu yidhi ninkaas ayaan mawlihiisa markaa ahay ha layga dhiga furashadaadee yaa tahay markaasuu yidhi abuu yaxya mowla alamiiri faqultu waxaan idhi wahaada midkaanna shaahidun waa markhaati wallaahi oo min ahlihi ehelkiisa ka mid ah waa laba aad ku qancayso uma xayaytu waan soo salaamay wansaraftu waan la soo gadoomay binnuuqi halihii shan iyo tobanka ahaa ilaa diyaari qowmii qoomkaygii meelihii ay degganaayeen oo fii najdin baan la imid buu yidhi waa la soo dhaqaaqay farama allaahu ilaahay baaba ku tuuray fiihinna gudahooda albarakata barako shan iyo tobankii geel alla ii barakeeyey xataa intii aqtanaytu aan yeeshay oo aan samaystay min nitaajihinna faracoodii tarankoodii iyo nitaajkii dhalmihii ay iisii dhaleenay iisii bateen alibila waalcadiida geelo iyo addoomaan ka samaystay qowsaaro ka shaqeeya uma kabacdi daarat ilayaamu maalmihii baa soo wareegay dowratahaa wareegoodii maalmihiibaa haddana soo wareegay fa baynaa wakti ana anigoo bisaxraa'i saxaraha jooga faljin ee bannaan ah meel saxara oo bannaan anoo jooga oo min ardi اlyamaamati yamaamo dhulkeeda kamida mida fii najdin idaa waaba naacin kii qabargeeriyaadka sheegaaya naac nacayga waa midka qabargaariyeedka sheega oo yacni waxa waaye naacin oo yanci khabargeeriyaadkii sheegaya amiina almu'miniin mu'miniinta amiirkoodii sulaymaan ibni cabdilmelig ahaa sulaymaan ibni cabdilmelig baa dhintay sulaymaan ibni cabdilmelig baa dhintay nindhahaaya oo khabargeeriyaadkii faafinaaya tacsidii diraayaan maqlay buu yidhi faqultu linnaaci khabargeeriyaadka kii sheegaya waxaan ku idhi waayahe ha dhintee wa min alkhaliifati aladii qaama bacdahu yaa qabtay booskiisa wuxuu rabaa cumar ibn cabdilcasiis bartabasar haddii uu gaaru raadinayaa wa min alkhaliifati khaliifadu yay u sugnaatay alladii qaama waa kee khaliifka alladii qaama istaagay oo qabsaday jagada bacdahu sulaymaan kadib faqaala cumar ibnu cabdilcasiis intaasuu doonaya cumar ibnu cabdilcasiis baa qabsaday baa la yidhi famaa an sami famaa an samictu maba maqlinba maqaalatahu oraahdiisa xataa shadadtu ilaa aan xirxirtay rixaalii raradaydii ilaa safar uu isku diyaariyeyo raradaydii baan xirxirtay buu yidhi naxwa bilaadi shaami dhanka beledkii shaam baan soo aaday falammaa markii balaqtu aan soo gaaray dimashik laqiitu waxaan la kulmay jariira jariir ninka lagu magacaabo nin shaacir buu ahaa munsarifan ka soo gadoomay oo ka soo laabtay min cindi alkhaliifati khaliifka agtiisa ninkan waa nin shaaciroo madaxweynihiisna markuu qabsadayba ammaan buu u aaday laakiin uu soo qaday wax ma soo celin sidaa darteed baa in badan dadka xaaladooda saa ay tahay shucarada ah munsarif waayo waaba ka soo gadoomay khaliifkii agtiisa fa faxayaytuhu waan salaamay wa qultu waxaan ku idhi min ayna xaggeed ka timid yaa abaa xasra abaa casrow abaa casra la odhan jiray fa qaala wuxuu yidhi min cindi khaliifa khaliifka agtiisaan ka imid min cindi khaliifati khaliif agtiisaan ka imid yucطi wax siiya alfuqaraaa danyarta dadka masaakiintu ninkaa wax siiyaa wayamnacu shucaraa fanaaniintana u diidaa waxaa soo baxay khaliif dadka masaakiinta ee fuqarada wax siinaya garoobadii wixii la mid ah laakiin shucarada agtiisa ay ku qadayaan irjic iska laaba haddaad shicir iyo amaan aad u socoto min xayثu atayta meeshaad ka timid iska aad fadaalika khayru laka kaasaa kuu khayr badane ninka haddaad tagto kun gabay haddaad ku dul akhriso kun heesna aad u haysto wax lagu siinayo markaa ma laha faqultu waxaan idhi inna lii aniga waxaa iiga sugan sha'nan sha'ni xaalad hayra sha'nikum aan sha'nigiina ahayn haddaad idinka gaba iyo waxaad u socotaan aniga dan kalaa iiga sugan buu yidhi ilan ballan baa loo qaaday fa qaala wuxuu yidhi anta wamaa turiid adii waxaad doonaysid waay orod aad haddaad doonto faindalaqtu waan soo tegey xataa balaqtu ilaa aan soo gaaray daara alkhaliifati khaliifka daartiisii fa idaa huwa waaba asagoo fii baaxati daari daarta barxaddeeda fadhiya waqad axaata bihi ay koobeenay ku wareegsan yihiin alyataama agoontii waalaraamilu garoobadii wa asxaabu dulaamaati iyo dadka dulmiga loo geystay dadkii la dulmiyey xoolahoodii la dhacee la boobay yaa meesha fadhiyo dacwoonaya araamishii garoobadii yataamtii agoontii saasay u horbuuxaan falam ajid maanan helin buu yidhi ninkii shaacirka ahaa sabiilan waddo ilaahi aan ku gaaro meel aan ka galoon cumar ugu tagan waayey min tasaaxumihim cidhiirigooda dartii calayhi dushiisay cidhiiriyeen aad bay u dhooban yihiin hortiisa meel laga gala ma laha farafactu sawtii codkeygaan kor u qaaday buu marka waa qayliyey qaa'ilan anoo odhanaya yaa cumara alkhayraati waalmakaarimi kor buu u qayliyey yaa cumara alkhayraati waalmakaarimi wa cumara adasaayici alcadaa'imi in imru'un min qadanin min daarimin dalabtu daynii min akhi lmakaarimi kor baan u qeliye buu yidhi gabaygaasaan tiriyey yaa cumar alkhayraat cumarka khayraado khayraadka cumar cumarkii khayraadka u saaxiibka ahay walmakaarimi deeqda ilaa shan iyo toban halaad baa la siiyey wa cumarudasaayici xeerooyinkii alcadaa'imi ee waaweynaa cumarkii lahaayo ilan dadka madaxda ah iyo dadka maalqabeenka ah markay dadka soorayaan saxan weyn iyo xeero weyn bay dadka raashinka ku siiyaan cumarkii dasaa'icda iyo xeerooyinka waaweynka lahaayo in imru'un shaksi baan ahay oo min qatanin qatan ka yimid qatan baan ka imid waa magaalo magaalo xadramuud agteeda ah ayaan ka imid min daarimin min bani daarim baan ahay waa banu daarim waa carabtii waa carabtii xijaas reer bani daarimna waan ahay buu dalabtu daynii dayntaydaan dalbanaya min akhin makaarin baan ka dalbanaya walaal iyo akh oo makaarin ahoo deeqsi markaa oo karaamo oo saaxiib ah markuu saa u qayliyey fa nadara ilaya waxaa isoo fiiriya mowlaahu mawlihiisii waa abu yaxya abuu yaxya isoo eegay nadratan eegid tawiilatan oo dheer talo kan soo kii ma aha saasoo kaleu aad ii soo fiiriyey uma اltafata wuxuu eegay kadibna ilayhi cumar xaggiisa wa qaala wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin ina cindii agtayda lihaada albadawi ninkan hirbaadiyaha ah shahaadatan markhaati baa ii ah calayka dushaada inaad ballan u qaaday ayaan ani markhaati ka ahay faqaala cumar wuxuu yidhi acrifuhaa waan oga waan ogahay uma اltafata ilaya wuu isoo eegay cumar wa qaala wuxuu ii yidhi udnu minii ii soo dhowow yaa dukayno dukayno falammaa sirtu markaan ahaaday oo aan istaagoon gaaray bayna yaday hortiisa maala calaya waa isoo eegay wuu ii soo milicsaday wuu ii soo jeestay wa qaala wuxuu ii yidhi atadkuru ma xasuusataa maa qultuhu laka wixii aan kuu idhi fi اlmadiinati magaalada madiina madiine markii aan la joogay maalintii ammaanaysa wixii aan ku dhahay min anna nafsii nafsadayda maa naalad inaysan gaarin shay-an qad ilaa taaqat waxay u sii hiloobaysaa ay rabtaa ilaa maa huwa aclaa min wax ka sarreeya wax ka sii sarreeya ayay nafsaddu doonaysaa faqultu waxaan idhi nacam haa yaa amiira almu'miniin ilaa meeshii markii aan taagnaa meel ka sii sarraysa inaan rabay oo aan ku yidhi haddaan meel sare gaaro ii imo faqultu nacam yaa amiira almu'miniin faqaala wahaa ana waa kanaayo aniga daa qad niltu aan ahaaday mid gaadhay gaayata meesha ugu sarraysa maa fi dunyaa adduunka gudihiisa wax u sarreeya adduun la gaaro waa maxay waa madaxtinimo oo waxaa laysku laynaya eber laysaga dhigaayo waa inuu qofku gaaro waa gaayada ugu dambaysay adduun la gaaro wa huwa almulku waana mulki iyo madaxtinimo fa nafsii nafsadayda weliba tatuuqu waxay u sii hillowsan tahay ay sii jeceshahay ilaa gaayatin maa fi laakhira aakhira waxa gaayadeeda ah wahwa aljannatu waa janno goormeeba gaarayaa macnaha meeshii weli waa sii rabaa waay waa socdaa wa tascaa waxay u cararaysaa ay u dadaalaysaa nafsadayda ila alfawsi liibaan biridwaani illaahi ilaahay raadiyaashadiisa aan ku liibaano caza wajalla caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye ee wala in kaana haddii ay ahaadeen almuluuku madaxdi yajcaluuna kuwa ka yeela almulka mulkiga iyo maamulka alla siiyey sabiilan waddo hadday uga dhigteen libuluuqin inay ku gaaraan ciza dunya adduunka cizadiisa fala ajcalannahu anigu waxaan ka yeelanayaa sabiilan waddo ilaa buluuq inaan ku gaaro ciza alaakhira aakhira sharafteeda midaan dadka hadday ka dhigteen inay ku gaaraan madaxtinimada cizi adduun anitayda cizi aakhiran ku gaarayaa taasaan ka dhiganayaa buu yidhi idan madaxweynaha waa ninka ugu dhow jannada gelitaankeeda waa ninka ugu dhow inuu raadi ahaasho ilaahi hela subxaana wa tacaala cagsina way tahay uma kadib qaala wuxuu yidhi yaa dukayno dukaynow innii anigu wallaahi allan ku dhaartay maa raza'tu kama kama nusqaaminin almuslimiina muslimiinta fii amwaalihim maalalkooda dirhaman walaa diinaaran hal dirham iyo hal diinaar oo aan muslimiinta xoolahooda baytulmaalka ka qaatay ma jiro mundu laga bilaabo markii walaytu aan qabtay oo la ii dhiibay haada alamru amarkaane kane madaxtinimada wa inanii anigu laa amliku ma haysto ilaa alfa dirhamin kun dirham maahane kul dirham baan haystaa ballana waan kuu qaaday faqud nisfahaa nus qaada buu yidhi watruglii lii nisfahaa nusna ii dhaaf kun baan haystaayo shan boqol la tag shanna ii dhaaf faakhadtu waan soo qaatay buu yidhi almaal aladii acطaaniihi maalkuu i siiyey shantii boqol baan soo qaatay buu yidhi fa wallaahi baan ku dhaartay maa ra'aytu ma arkin acdama minhu barakatan wax ka baraka badan ilan muslimiinna lagama dhicin muslimiin xaq ay lahaayeen laga boobay ma ahayn waa wax yar oo xalaal ah oo nadiif ah barako ka badan ma arkin buu yidhi taasi waa qaabkii koowaad ama suuradii koowaad ama suuratu thaaniya suuradda labaad fayarwiiha waxaa noo warinaya qaadi almuusili mawsil meesha lagu magacaabo qaadigeedii waa yaxya ibnu yaxya alkhasaaniy fayaquulu wuxuu odhanayaa asagana baynamaa wakti cumar ibnu cabdilcasiis yatuufu ou tawaafayuu ku wareegaya daata yowmin maalin maalmaha u saaxiibka ah fii aswaaqi xinsa ximsa meesha lagu magacaabo suuqeeda liyatafaqada suuq ugu kurgalu u ogaado albaacata sida wax loo gadagadanayo suuqile waa madaxweyne waa qof ra-iisoo madax ah waa inuu ogaado qofka dadka dhacaya iyo sida beecuu u socdo suuqa ayuu ku wareegaya si u ogaado u baarbaaro beeca ka socda wayatacaraf uu ogaado calal ascaari sicirka meesha uu marayo id qaama ilayhi waxa uu istaagay rajulu nin calayhi korkiisa ay yihiin burdaani laba go-ood axmaraani gudguduudan qadariyaani qadari loo nisbeeyo reer qadar ay sameeyeen wa qaala wuxuu uhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow laqad samictu waxaan maqlay annaka adiga amarta inaad amar ku bixisay man kaana qofkii madluuman ah mid la dulmiyey ay ya'tiyaka inuu kuu yimaado sow ma aha qof allaala qofka wax laga dulmiyo oo dulmi lagu sameeye ha ii yimaado inaad tidhi baan maqlay faqaala nacam haa buu yidhi waa run faqaala wuxuu yidhi wahaa waa kaasaayo qad ataaka uu kuu yimid rajulu nin madluumun la dulmiyey baciidu daari daartiisuna ay fog tahay waddan dheerna ka yimid oo aniga fa qaala cumar wuxuu yidhi wa ayna ahluka ehelkaaga xaggay joogaan xaggee ka timid macnaha fa qaala rajul ninkii wuxuu dhaha fii cadan cadan baan ka imid fa qaala cumar wuxuu yidhi wallaahi ina makaanaka makaankaaga iyo meesha aad deggan tahay min makaani cumara cumar makaankiisa la baciid way ka fog tahay wallahi meel dheer baad ka timid uma nazala cumar wuxuu ka soo degay can daabatihi daabadiisii oo waqafa wuxuu istaagay amaamahu ninkii hortiisa wa qaala wuxuu ku yidhi maa dulaamatuka dulmigaagu muxuu yahay maxaa lagaa dulmiyey dulaamadaada maxay tahay faqaala wuxuu yidhi daycatun tukaan oo lii ani aan lahaa dayca waa meel yaroo lagu ganacsado tabakaayad yar ayaa wasaba calayha waxaa ku soo booday soo weeraray rajulu nin oo miman ka mid ah yaluuduuna bika ku magangala yaluuduuna waa kuwa kuu shaqeeyay askartaada ka mid ah yaa dukaan yar iga boobay waintasacahaa minii waana iga waana iga dhufsaday xoog buu iga qaatay fakataba cumar kitaaba warqad buu qoray ilaa curwata bin muxamed warqad u qoray muxuu yahay waaliihi waa ninka kuga ah calaa cadana cadan ninka cadan waaliga uga ah yuu warqad u qoray yaquulu fii uu ku odhanaya warqadda gudaheeda amaa bacdu salaan kadib fa idaa ja'aka hadduu kuu yimaado kitaabii warqaddayda haadaa ee tan ah fasmac dhegayso bayinata xaamilihi ninka warqadda wada markhaatigiisa dhegayso iska sheegasho ma aha waa in markhaati la helaa fain habata lahu hadduu sugnaado u sugnaado asaga xaqun xaqa fadfac ilayhi xaqahu xaqiisa sii buu yidhi uma kabacdi khatama alkitaab warqaddii buu shaabadeeyey ama wuu xihay wanaawalahu lirajuli ninkii buu u dhiibay orod buu dhahay ninka eh, waaligaa u geey waa curwata bin muxamed farta ka saar falamaa markii hama uu damcay alrajulu ninka bilinsiraafi inuu soo baxu soo tago qaala lahu cumar ibnu cabdilcasiiza wuxuu ku yidhi calaa rislika sug waxoogaa iska cararaysaa adiga sugisto innaka adiga qad ataytanaa waxaad nooga timid min beledin baciid magaalo foge beled fog baad nooga timid walaa rayba waxaana shaki ku jirin fii annaka adiga istanfadta inaad soo nafaqaysay oo aad soo bixisay fii rixlatika safarkaaga haadi ee kaa ah zaadan kafiiran sahay badan baa kugu soo baxday wa akhlaqta inaad soo baabi'isay oo ay soo dhammaadeen hiyaaban dhar jadiidan oo cusbaa dharkii cusbaa ee aad meesha ka soo xidhatay inay duug noqdeen baa suuragal ah walacallahu waxaa dhici kartaba nafaqat inay dhuntay laka adiga daabatan daabo nafaqad inay halaagsantay ama ay kaa soo dhimatay ama ay kaa dayacantay daabad intaasoo dhan waa suuragal uma kabacdi xasaba wuu u xisaabay daalika kullah intaasoo dhan meeqaa ku bixi karta cadan ilaa inta inta la cunayo waa intee gaadiidka intuu soconayo waa loo xisaabay waa loogu dhuftay fabalaqa waxay gaartay axada caشhara diinaaran kow iyo toban diinaar fadafacahaa ilay fartuu ka saaray intaana ku tag buu yidhi qaado fadafacahaa ilayhi wa qaala wuxuu yidhi ashic faafi daalika arrintan fi naasi dadka ku faafi markaad cadan tagto dhawaaqoo dadka u sheeg sheeg xataa laa yatahaaqala ilaa uusan cuslaysanin madluumun ku la dulmiyey can rafci dulaamatihi dulmigiisa inuu rafcasto uu madaxda u sheegto bacda alyowm maanta wixii ka dambeeya mahmaa kaana baciida daari si kastay daartiisa u fog tahay nin maanta laga yaabo inuu dulmigiisa sheegan lahaa maxkamad geysan lahaa inta uu u dacwoonayo waxaa ka badnaanaysa intuu bixinaya soo maaha sidaa darteed baa say taa u dhicin ninkan wixii ka soo baxay xataa farta uu ka saaray cumar ibni cabdilcasiis wuxuuna yidhi faafi oo dadka u sheeg dada inay xaqooda sheegtaan waxaa ka cuslaynaya waxaa ka baxaya dhibkii mashaakilka ah saysan taa u dhicin bacda alyowm mahmaa kaana baciida daari taasna waa qaybtii labaad wa ama asuuraة الثaaliثaةi suuradii saddexaad iyo qaabkii saddexaad fayarwiihaa lanaa waxaa noo warinaya alcaabid الzaahid caabidkii cibaadada badnaa ee zaahidka ahaa waa ziyaad bin maysara almakzuumiya ninka lagu magacaabo bilwalaa'i weli ahaan buu reer maqsuumi ula yahay reer maqsuumi u yahay ayagaa xoreeyey macnaha fayaquul wuxuu leeyahay asagana arsalanii waxaa i diray mowlaaya mowlahaygii ninkii i xoreeyey waa cabdullaahi bin cayaashin min almadiinati madiinuu iga diray ilaa dimashq buu ii diray liliqaa'i saan ula kulmay amiir اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii cumar ibni cabdilcaziiz ahaa fii xawaa'ijin lahu dan uu asaga u sugnaatay baahi uu ka lahaa cumar ibni cabdilcasiis u tage cabdullaahi ibnu cayaash baa isoo diray dheh dantaas iyo baahidaasuuna qabaa wa kaanat waxay ahayd baynii ani iyo wa bayna cumar cumar ibni cabdilcasiis baynkeena silatun qadiima xiriir gabooy baa naga dhexeeyey aad baan isku naqiinay sille iyo xiriir qadiim ah macrifatulqadiim baanu ahaan jirnay waay tarjic ku noqonaysa ilaa cahdi walaayatihi markuu walaayada ka haayay cala almadiinati magaalada madiina waxaan aad saaxiiba u ahayn oo sille iyo xiriir qadiima naga dhexeeyey markuu cahdiga iyo walaayadii madiine asaga uu haayey fa dakhaltu calayhi waan u soo galay fa idaa cindahu agtiisa waxaa jooga cumar kaatibun karaani yaktubu lahu wax u qoraa nin kaatib ahoo karaani waxna aqriya waxna qora ayaa agtiisa jooga falamaa markii sirtu aan soo gaaray cinda catabati اxujarati xujrati cinda catabati اlxujrati qowladda catabadeeda alwaaxa albaabka iyo meesha laga soo gelayo isku haya saa ugu dhegan yaa cataba la yidhaahdaa alwaaxa albaabka ku dhegan markaan soo gaaray qultu waxaan idhi assalaamu calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaato faqaala cumar wuxuu yidhi wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi ya ziyaad ziyaadow wuu aqoonsaday siyaadow naxariista alla iyo nabadgelyada alla korkaaga ha ahaato adigan uma kabacdi madaytu waan aaday naxwow dhankiisa khajilan anigoo aad u xishoonaaya waa khajalayaa liannii maxaa yeele lam usallim kuma aanan salaamin calayhi cumar korkiisa biimrati biimrati lmu'miniin mu'miniinta imradooda amiir muminiin ma dhin macnaha assalaamu calaykum yaa amiira almu'miniin baa la rabay muusan dhihin waan ka khajilay buu yidhi waan ka xishooday falama intahaytu ilayhi markaan agtiisa gaaray yaan qultu haddana mar labaad idhi assalaamu calayka yaa amiira almu'miniin waraxmat اllaahi tacaala wabarakaatuhu mar labaad baan idhi faqaala wuxuu idhaha yaa ziyaadu ziyaado inanaa anagu lam nunkir kuguma aanan inkirin oo kuguma diidin calayka korkaaga assalaam alwal salaantii hore assalaamu calayka way igu filan tahay amiiruulmu'miniinkan iyo waxaan iyo wax muhiim ah ma aha marka maba kugu inkirin oo kuguma diidin famaa muxuu yahay alxaajatu danta kaa gashay ila aaani talabaad maxaad mar labaad ii salaamta tii koowaad baaba nagu filane wa kaana wuxuu ahaa kaatibuhu kaatibkiisana id daaka wakhtigaa yaqra'u mid akhriya calayhi cumar korkiisa madaalima dulmiyaalo jaa'athu uga timid min albasrati basra waraaqooyin fara badan oo dad la dulmiyo dacwadoodii ah yuu karaanigii akhrinayaa basra ka timid macalberiidi boostii bay ku timid beriid baa lagu soo qaadi jirayo qof baa markaa soo xambaari jiray faqaala lii wuxuu ii yidhi marka ilaan warqad baa loo akhrinayaa cumare ijlis fadhiiso yaa ziyaad siyaadow xataa nafruqa laka ilaa aan kuusoo gacan marnaano ilaa aan kuusoo faaruqno hawsha aan hayna aan soo dhammayno waxoogaa bal fadhiiso fajalastu waan fadhiistay calaa khashabati albaabi albaabka qorig yaalla iyo qorigiisii iyo alwaaxiisii yaan ku fadhiistay waalkaatibu kaatibkuna yaqra' wuu akhrinayaa calayhi cumar korkiisa wa cumarun cumarna yatanafas wuu neefsanayaa السuعadاa kor buu u neefsanayaa min alhmi murug daraaddeed qof baa la dilay meel hebel lagu dilay buu le aad buu u neefsanayaa xofaa la dhacay ribaa meeshaa ku dhimatay waa neefsanayaa dulmi kasta oo la akriyo waa hami iyo murug daraaddeed ayuu markaa la neefsanayaa falamaa markii faraqa uu dhameeyey kaatibuhu kaatibkiisii min qirا'aةi الرaqaaci warqadda akhrinteeda allatii macahu micigiisa ahayd wanalaqa waa iska baxay karaanigii ilaa sha'nihi shaqadiisii uu iska aaday ila marka hore waxaa loogu yeeray inuu warqadda akhriye qaama cumar baa soo istaagay min majlisii meeshuu fadhiyey wamashaa wuu soo socday ilaya xaggayga buu u soo socday xataa jalasa ilaa uu soo fadhiistay bayna yadaya hortayda cinda albaabi albaabkan fadhiya agtiisa wawadaca yada wadaca wuu saaray yadayhi labadiisa gacmood calىa rugbataya labadayda jilbood uma qaala wuxuu yidhi hanii'an laka bogacsi baa kuu sugnaatay alla waad raaxaysatay yaa iyaad siyaadow siyaadow baa kuu sugnaaday laqad istadfa'ta waxaad labisatay bimadracatika jubbadaadii jaakatiinkaagaa kuu xidhan buu yidhi wastaraxta waad ka raaxaysatay mimaa naxnu fii waxaan ku dhex sugannahay madaxtinimadan iyo balaayadan iyo fikirkan iyo waxaan mas-uuliyadda korka naga saaran waad ka raaxaysatay yaa raaxo qaba qofka madaxda iyo qofka kale qof kalaa raaxo qaba waayo qofkan dusha laga saaray wax allaala waxa meesha jooga oo dhan mas-uuliyaddooda maalinta qiyaamaa la su-aalaya kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raciyatihi maxaa dhib ku haya waad cashaynaysaa waad seexanaysaa waad soo kacaysaa shaqadaadii baad aadaysaa duurkii baa la gaara masaajidkaad imaanaysaa shan cunug ama laba cunug ama toban cunug aad dhashay kilaad mas-uul ka tahay qadadoodii boorashkoodaad siinaysa habeenkii wax kaloo dushaada ahaaday ma laha laakiin maskiinkan asaga dusha ka saaran wax walboo culays ahoo dhibaato ah qofkay ka maqan tahay baa raaxa mooda madaxtinimada waad u jeeddaa cumar wuxuu leeyahay waad raaxaysatay hanii'an laka yaa ziyaad laqad istadfa'ta waxaad xihatay oo aada labisatay bimadracatika jubbadaada jaakatiinka yare hore ka furan baa la yidhaahdaa wastaraxta waad raaxaysatay mimaa naxnu fiihi wa kaanat calaya korkayga waxaa ahaa buu yidhi markaa madaracatu suufin jubbad suufa ii xirnayd taasuu ula jeedaa uma طaفiqa wuxuu guda galay yas'alunii inuu isu'aalayo can sulaxaa'i ahli اmadiina reer madiina dadkooda wanaagsanaa war sheekh hebel ka waran war ninkii fiicnaa ka waran war ninkii qabiilka ahaa ka waran dadkii sulaxadae fiicfiicnaa inuu isu'aalaya rijaalihim raggooda wa nisaa'ihim dumarkooda waaxida waaxidan hal hal buu isu'aalaya war ma jirana ma xanuunsanaa shalay wax ma cunay saaka ma qabeey ilmaha miyaa ka jiranaa ilan hami weyn baa haya cumar radia allahu waayo waxaasoo dhan mas-uul buu gay maalinta qiyaamo famaa taraka minhum kama uusan tegin axadan qof ilaa sa'alanii canhu waa i su-aalay waa i weydiiyey uma kabacdi sa'alanii wuxuu i su-aalay can ashyaaa sheeyaalo kaana amara uu ahaa mid faray bihaa sheeyaalkaa bilmadiinati magaalada madiina xiina wakhtigii kaana uu ahaa waaliyan calaynaa markuu waalinoo ahaa markuu barasaafka ka ahaa magaalada madiina arrimooyin dadka uu amri jiray ayuu ayuu haddana i weydiiyey waxaa ma la sameeyey sunnadaa ma la nooleeyey meeshaa ma la hagaajiyey fa akhbartu waxaan u sheegay can kulli maa sa'ala wax kastuu i weydiiyey uma intaa ka bacdi tanhada wuu neefsaday haddana murug baa haysaa aad baa neef uga soo fuqday wa qaala wuxuu uri yaa ziyaad alaa taraa miyaadan arkaynin ilaa maa waqaca wixii ku dhacay fiihi korkiisa cumaru cumar cumar waxaa dushiisa saaran uma jeedi faqultu waxaan idhi innii anigu la arjuu laka waxaan kuu rajaynayaa fii daalika arrintaa madaxtinimada korka lagaa saaray khayran wa ajaran khayri ajir baan kaaga rajaynayaa faqaala cumar wuxuu dhahay hay-at alla way fog taa khayr baan kuu rajaynaa ah waa dadkii caadiliinta waxa saa u hadlaaya waa dadkii waxyaabo kasta oo rabbi amray ummadda u sameeyey u cadaalad falay hayhaata buu yidhi khayri ajir waa kala dheernahay uma kabacdi bakaa waa ooye cumar xataa raaytu xataa raaytu ilaa aan u calool jilcay lahu asaga ilaa aan u naxay wa qultu waxaan idhi irfiq binafsika nafsadaada u naxariiso unjid u dhimri yaa amiira almu'miniin fa innii anigu la arjuu laka khayran khayr baan kuu rajaynayaaye faqaala wuxuu yidhi cumar maa abcada maxaa ka fogaasho badan ma tarjuhu waxaad cumar u rajaynaysid yaa ziyaado ziyaado waa wax fog buu yidhi khayr baan kuu rajaynaa ma jirto waayo madax baa la yahay maanta ridii baahi meel xun ugu dhimataa asaa la su'aalayaa islaantii qax ah ee jidka ku dhasha asagaa la weyddiinayaa kii baahdoo baahi u dhinta asaa la weydaynayaa markaasuu yidhi maxaa ka fogaasho badan maa abcada maa tarjuhu yaa ziyaad waxaad ii rajaynaysa maxaa ka fogaasho badan laqad asbaxa wuxuu noqday wuxuu noqday fii wuscii awooddayda maanta awoodda aan haysta waxay gaartay an ashtima inaan caayo walaa ushtamu aan lay caynin ninka madaxweyne wuu ku cayn karaa ninka madaxda ugu xor wuu ku dhihi kara ad iska aamustaa haddaad hal xabo u dallacdana xabsi baa ku yaqaana saa darteed waan caynayaa lay cayn maayo wa an adriba inaan garaaco wala adrib aan lay garaacin wa an uudiya annaasa inaan dadka dhibo walaa yuudiinii axad qofna uusan i dhibin awooddayda meeshaasay gaarsiisan tahay macnaha cumar ma aha inuu caayay garaacay dadka dhibay laakiin darajada uu haysto waa darajo intaa lagu samayn karo qof ka daba hadli karana aysan markaa jirin uma haddana baka wuu ooye karatan ukhraa mar labaad mar labaad buu oohin la dhacay xataa jacaltu ilaa guda galay haddana arfii lahu inaan u naxariis dalbaayo ardayga waxaa loola jeedaa inaan u jilcahayo oon u murgahayo oohinta uu ooynayo qof weyn agtaada ku ooyey mar allaale markii aad aragta calooshaa ku huraysaa caloosha ku gadoomaysaa saa darteed radfi baa la yidhaahdaayo ilaa aan u murgay waaye walaqad aqamtu cindahu agtiisa waxaan ku nagaa ayaama alaaثa saddex maalmood ama maalmo saddex ah xataa qadaa ilaa uu ii guday uu ii dhammaystiro uu ii sameeyey maa arsalanii bihi mowlaaya wuxuu mawlahayga ii soo diray falamaa hamamtu markii aan damcay bilinsiraafi inaan soo gadoomo bilinsiraaf inaan soo noqdo oo aan magaaladii madiina ku soo laabta markaan damcay zawadanii wuxuu ii soo dhiibay zawadanii wuxuu igu soo xambaaray bikitaabin warqad ilaa sayidii sayidkayga ku socota yas'aluhu fiihi uu wax ku su'aalanaayo an an yabiicanii minhu inuu iga iibiyo warqadda waxaa ku qoran sayidkii ayaa waay ayay ku socotaa cumar ibn cabdilcasiis bay ka timid ninkaan warqadda kuu wadaa ee mawlahaaga ah amase addoonkaaga ah iga iibi saasaa markaa ku qoran macnaa warqad buu igu soo xambaaray waay zawadanii wuu ii soo dhiibay bikitaabin ilaa sayidii ku socota yas'aluhu fiihi warqadda gudaheedu kaga su'aalanayo kaga codsanayo ay yabiicanii minhu inuu iga iibiyo xaggiisa uma kabacdi akhraja wuxuu ka soo saaray cumar min taxti firaashihi joodarigiisii uu ku jiifanayey hoostiisa cishriina diinaaran labaatan diinaar labaatan diinaar buu ii soo bixiyey wa qaala wuxuu ii yidhi istacin bihaada almaal maalkaan kistaan yarna ku kaalmayso calaa dunyaaka adduunkaaga orod qaada buu dhahay kistaanne ba iska biyobiyayso intaad adduunka joogto waxay kuu goyso walow kaana laka xaqan haddii xaq kuu lahaan lahaa walow kaana hadduu kuu ahaan lahaa laka adiga xaqun xaq min alfayi xoolaha fayga lagu magacaabo waa kharaajkee la acaynaaka waan ku siin lahayn xaqaka xaqaaga haddii xoolaha faygaad xaq ku lahaan lahayd waa ku siin lahayn laakiin hadda labaatankan diinaar kusii jid mar faataytu eh, fa abaytu waan ka diiday buu yidhi an aakhuda almaala minu inaan xoolaha ka qaato labaatankii dinaar ma kaa qaadaya baan idhi faqaala khudhu qaada buu i yidhi famaa huwa ma aha min maali lmuslimiin muslimiinta maalkoodee xoolo ay muslimiintu lahaayeen kaama siinin waayo xoolaha dadweynaha ka dhaxeeya waa mamnuuc hal qof siqaasa ah in loo siiyo in dadka loo sawiyaa loogu talagalay iyo wixii danaa lagu qabto xoolihii muslimiinta ma ahee qaado wa inamaa huwa min nafaqatii waa biilkaygii buu yidhi kani waa biilkii ani aan lahaa nafaqadaydii qaado famtanactu waan ka reebtoonaadoo waan ka diiday can akhdihi qaadashadiisa walaakinahu laakiinse maa zaala bi kama uusan zulin inuu igu celcelinayo xataa akhadtu minu ilaa aan ka soo qaaday wamadaytu waana soo tegey buu yidhi waan soo baxay falamaa balaqtu markii aan soo gaaray almadiinata magaalada madiina dafactu bikitaabi amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii cumar ibni cabdilcasiis ka warqadiisii waxaan u dhiibay ilaa mowlaaya mowlahaygii ayaan u dhiibay fafadahu asagana wuu furay saasuu u kala furay warqadii ilaa way bakshadaysnayd fafadahu wuu furay fataxhu macnaha wa qaala wuxuu yidhi innamaa sa'alanii wuxuu i su'aalanayaa an abiicaka inaan kaa gado lahu asaga inaan asaga kaa iibiyo ayuu isu-aalanayaa dantiisana waan aqaanaa iyo ujeeddadiisee liyuctiqaka buu rabaa inuu ku xoreeyo ajir buu meesha ka raadinoyaa wuxuu rabaa inuu lacag isiiyo adiga aan kugu wareejiyo kadibna ilaahay dartii uu kuu xoreeyo janno iyo wanaag meesha uu ku helo falima laa aquunu maxaan u ahaan waaye ana aniga almuctiqa laka mid ku xoreeya cumarba hadduu rabo inuu ku xoreeyo oo ajir iyo ilaahay agtiisa wax ka raadsanayo ani lacag maxay ii taraysaa buu yidhi maan ku xoreeya ani laftigayga falima maxeebaa laa aquunu aan u ahaan waaye ana aniga almuctiqa midka ku xoreeya laka adiga uma actaqanii kadibna waa i kadibna waa i xoreeyey oo sidaa ayaan xor markaa ku noqday saxaabigii cumar ibn abd taabicigii cumar ibn cabdilcaziiz ahaa qisadiisii qiimahay macaanka badnaydna meeshaasaan markaa ku dhaafaynaa taabiciyiintu saasay ahaayeeno midba midka ka dambayso qisadiisa waa qiso ta'hiir iyo raad leh waynu habeen dambe haddii rabbi idna subxaana wa tacaala iyo zayn اlcaabidiin waa taabici aad iyo aad u cajiib badan waa cali ibnu xusayn ibnu cali ninka lagu magacaabo alla xaq waxaanu ka baryno xaqana waafajiya aacadiisana nagu sugo uma diinta islaamka ku dhaqantee qaadatay inuu rabbi naga dhigo subxaana watacaala waynuu habeen dambiye zayn haddii ilahay nafta nagu gaarsiiye wabilahi tawfiiq wallahu subxaana wataala